bsmi اllah الرحman الرaحيim alxamdu لlh rb العaalamiin wbه nstaciin عlى أmuur الdunya wالdiin wslى اllهma وslm وbaarak عlى nabiyina mxamadi وعlى آlih وصaxbih وslma تsliima kaثiira aلdars الثaaliث caشhر darsiga saddex-iyo tobnaad khilaafaة cmar bn الkhaطaab radي اllah cnه waa khilaafadii iyo hogaamintii cumar bnu khaaab huwa cumar bnu lkhaaab bnu nufaylin alqurashiy cumar binu khaaab abtirsiintiisa oo kooban waa cumar binu khaaab binu nufayl alqurashi wa kunyatuhu abuu xafsin kunyadiisuna waxay ahayd abuu xafsin wa laqabuhu naanaystiisuna waxay ahayd alfaaruuq wulida waxa uu dhashay waa abubakare waxaa leeyahy cumare bacda nabiyi sala allahu calayhi wasalam rasuulka dabadii bihalaatha casharata sanatan saddex iyo toban sano ayaa rasuulka uu ka dhalasho dembeeyey wa tarabaa waxa uu ku koray oo uu ku barbaaray cumar cala ashahaamati geesinimo waannajdati iyo inuu ahaa nin dagaalka gurmadkiisa iyo cadowga in la isugu tago ku fiican oo najdo waxaa la yidhaahdaa waa surcatu aligaahati fi lqitaal waa jawaabta degdega ah ee cadowga la siiyo waaljur'ati iyo dhiiranaan wa qowli lxaqi iyo xaqa ku dhawaaqistiisa ayuu ku barbaarayo uu ku koray cumar walamaa bucita rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay markii la soo diray ee loo waxyooday kaana cumaru cumar waxa uu ahaa min ashaddi almucaaridiina lilislaam dadka ugu daran ee ugu adag xagga mucaaradaynta islaamka iyo ka hor ayuu ka mid ahaa ilaa an haajara almuslimuuna ilaa muslimiintii bar ka mid ahi ay u hijroodeen ila alxabashati xaggaa iyo ardulxabasha wa ra'aa dabeeta cumar waxa uu arkay shiddata tamasukihim sida adag ee ay ugu dheggan yihiin bidiinihim diintooda wa taxamulihim iyo dulqaadka ay u dulqaadanayaan aladaa dhibaatada lagu hayo wa mufaaraqati alawtaani iyo in deegaamadoodii ay ka qaxeen oo ay ka tegeen iyo sidaa haddana arrintaa ay ugu adkeysanayaan fa sharaxa allaahu ilaahay baa u ballaadhiyey sadrahu laabtiisa waa cumare lilislaami islaamnimadii fa aslama cumar waa islaamay wa kaana waxaanu u noqday quwatan awood lilmuslimiina muslimiintu ay leeyihiin xataa qaala saxaaba ilaa saxaabada qaarkood ay yidhaahdeen waa cabdilaahi binu mascuude maa silnaa kama annaan zuulin acizatan inaanu noqonno dad sharaf leh mundu aslama cumaru laga soo bilaabo maalintii cumar uu islaamay waxaynu hore uga soo baxnay khilaafatu abi bakrin radia allahu canhu wa ardaah iyo halka ay ku dhammaatay ee gebagabadeeda iyo gunaanadkeeduba uu noqday waxaa kaloo darsigii hore aynu ku soo aragnay iyo isla khilaafadii abubakar intaanay dhammaan markii abu bakrin radia allahu canhu wa ardaah uu cuslaaday xanuunkuna uu ku kordhay ee uu arkay in xaaladdu ay culus tahay ama adag tahay dee nin weynina wadkii waa yaqaana waxaa markiiba markaa abu bakrin radia allahu canhu uu bilaabay saynu soo marnay saxaabada inuu kala tashado ciddii talada loo dhiibi lahaa iyadoo isagu uu door bidayo cumar binu khadaab markii markaa taladii nin waliba dee ra'yi uu dhiibtay ayaa dadku markay arkeen inaanay midaysnayn waxaa markaa cumar binu abuubakar ay ka codsadeen oo ay yidhaahdeen adigu noo go-aami markaasaa dabeetana cumar binu khadaab ayuu magacaabay waxay leeyihin culimmadu gaar ahaan culimmada siiradu abuubakar laba arrimood buu iswaafajiyey kow in taladii saxaabada uu siiyey oo uu kala tashaday bal hadda cidda talada qabanaysa iyo khilaafada iyo inuu u go-aamiyey cidda ugu mudan oo isagu u magacaabay labadaasna waxay ku yimaadeen waa kan saxaabadii u soo bandhiga yeele bal hadda ka tashada oo cidda talada qabanaysa dee ra'yigiina ka dhiibta aniga dabaday taasi marka la eego waxay ku salaysnayd istishaaro iyo wadatashi markii iyagu ay yidhaahdeen dee adaanu talada kuu dhibin noo go-aamina waa kaa u go-aamiyey marka waa arrin ku salaysan cumar binu khaaab radi allahu canhu khilaafada inuu qabtaa wadatashina waa ku salaysnayd oo ahlulxalli waalcaqdigii buu dee abubakar kala tashaday cumar iyo khilaafadiisa dhinac kale markaad ka eegtana waa kan isagu go-aamiyey isagoo dadkii matelaya ilaa taladii isagay soo celiyeen waxaad isweydiin kartaa maxaa keenay abubakar isagoo weli aan dhimaninba inuu jeclaysto in meel la dhigo oo la isla ogolaado cidda talada qabanaysa isaga dabadii waa si aanu khilaafu dhicin waayo wuxuu ogaa markii rasuulku uu geeriyooday calayhi salaatu wasalaam in markiiba uu soo ifbaxay khilaaf ku saabsan yaa talada qabanaya waa markii rasuulku uu dhintay calayhi salaatu wasalaam dee abubakar markuu dhintana in khilaafku sii badan karo haddana hadda cid la isla meel dhigin ayaa waxa weeye uu ka warwara qabay abubakar sidaa ogeed baa waxa weeye isagu oo arrintaasi dee markiiba soo bandhigay ciddii qaban lahayd markii haddaba bakar uu magacaabay cumar binu khadaab raggii kalena ay ku raaceen markiiba waxa uu amar ku siiyey cuhmaan binu cafaan in taladaa la isla gaadhay ee la go-aamiyey uu ku dhawaaqo dadka uu gaadhsiiyo oo isla bakar oo noolba baycadu ay bilaabanto abu bakar inuu xilka la wareego tii baana markaa waxa weeye dhacday markaa cumar yani inuu cumar xilka la wareego taasi markaa waxay keentay in markiiba cumar uu khudbad akhriyey dadka u jeediyey doonayo dee kaga raba inay qaybna ay ahayd qayb uu ku ducaysanayo oo adaygii lagaga baqanayay iyo culayskii dadka qaarkood malaha u arkayeen hadduu talada qabto inuu kaga iman doono ba wuxuu ku ducaystay ilaahay inuu uga dhigo waxa weeye mid ummadda u dabacsan oo u turhaya marka horebana adaygiisu muu ahayn adaygu ummadda wax ku yeelaye adayg iyo adadkaan xagga xaqa ah bay ahayd iyo kor uqaadistiisa intaa kadib markaa dadkii baycadii waxay la galeen cumar ibn khadaab waxaa kaloo xusid mudan dee cumar markii xilka uu la wareegay acmaal fara badan iyo shaqooyin fara badan buu qabtay waxaanaynu ku arki doonaa cinwaanka uu ina odhan doono awaliyaatu cumara waxyaabihii cumar uu ku tilmaanaaye cid ugu horraysay aanay jirin khilaafada markii uu qabtayna isagu ahaa ninkii ikhtiraacay ee bilaabay cid uga horraysayna aanay jirin cumar binu khaaab siiradiisii oo kooban buu halkan ku soo bandhigay sheekhuo waxa uu marka hore magaciisu inoo sheego waa cumar binu khadaab binu nufayl alqurashi oo nin qurashiya buu ahaa kunyadiisuna abuu xafsin bay ahayd laqabkiisa iyo naanaystiisuna waxay ahayd amaba uu ahaa alfaaruuq waxaa naanaystaa uu ku mutaystay markii uu soo islaamay baa in badan xaqii iyo baatilkii ay kala miirmeen oo xataa awooddii islaamku ay muuqatay iyo muslimiintu oo saynu horeba u soo marnay intaanuu cumar islaamin saxaabadu way dhuuman jireen may soo wada bixi jireen laakiin maalintuu soo islaamay waa kii markiiba su-aalaha rasuulka weydiiyey ee lahaa maynaan xaq ku taagnayn iyagu maanay baatil ku taagnayn fa fiima alikhtifaa wa haddaa maxayn isu qarinaynaa namariyaan suuqa soo marnay inuu mid walba gurigiisu dee ugu tegay raggii madaxda ahaa ee quraysh isagoo uga warramaya inuu islaamay diintii qaatay warbixin rasmiya isagoo siinaya Ehm, de ahaan marka la eego rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka dhalasho dambeeyey saddex iyo toban sano si kale u dhigno sanadkii la magac baxay fiil saddex iyo toban sano markii kasoo wareegeen buu dhashay cumar bn khaaab radi allahu canhu ardaa waxaanu ku barbaaray cala shahaamati wاlnajdati wاljur'ati wa qowli اlxaq geesinimo iyo inuu cadowgiisa si deg dega ugu jawaabo iyo dhiiranaan iyo xaqa oo aanu inaba ka gabanin taana waa ku tilmaanaayo iska dhaaf insiga iyo bani aadamkae waxaa geesinimadiisa ka baqan jiray shaydaanka oo aynu naqaano cadaawadda iyo colaadda uu inoo hayo iyo inuu ballan qaaday la aqcudanna lahum siraataka almustaqiim baa isaga ka beydhi jiray oo rasuulku waa kii lahaa calayhi salaatu wasalaam dariiq cumar dariiq ma maro ilaa haddii maro shaydaankuna ka kaluu mara iskaga baydhaaba marka yani halkaasa waxa weeye uu gaadhay xaqa iyo ku dhawaaqistiisa iyo inuu yidhaahdo wixii xaq ah cidna aanu uga haybadaysan taana macruuf buu ku ahaa cumar bn khaaab radia allahu canhu ardaa haddaba fii bidaayat lislaam dee sidii raggii kale ee saxaabadaba ay ahayn in badan oo ka midi marka hore de waa colaadin jiray islaamka iyo muslimiinta horena waynu u soo marnay oo aadna wuu u dhibi jiray cid kasta oo soo islaamta laakiin maalinba maalin buu ka soo dabcayey ilaa markii dambe islaamnimada uu qaatay waxyaabaha ku dhiirigeliyey islaamnimadana waxaa ka mid ahayd wuxuu aada ula yaabi jiray saxaabadu siday diintooda ugu dhegan yihin si kastoo loo dhibo si kastoo waddankooda looga eriyo si kastoo qaxooti u noqdaanoo loo barakiciyo sida haddana aanay inaba uga tanaasulayn diintooda yani waxyaabaha uu kusii dhiirigeliyey islaamnimada iyo inuu ogaaday inay dhab ka tahay oo iimaanay ka tahay sheegasho iyo wax iska dee waxa weeye ciyaarana aanay ka ahayn isagana taasi ay keentay markaa inuu ku dhiirado inuu islaamo ilaa markaa saxaabada qaarkood ay yidhaahdeen maa zilna acizatan mundu aslama kama aanaan zuulin inaanu noqono dad sharaf leh cize iyo qiimo ku nool laga soo bilaabo maalintii cumar u islaamay oo rag badan oo ku dhiiran jiray saxaabada iyo muslimiinta ayaa ka gaabsaday markii cumar uu soo islaamay huwa cumar bnu lkhaaab ibnu nufayl alqurashiy wa kunyatuhu wa abuu xabsin walaqabuhuna waa alfaaruuq naanaystiisu wulida waxa uu dhashay bacda nabiyi sala allahu alayh wasalam rasuulka dabadiyey bialaaثa cashrata sanatan saddex iyo toban sano kadib wa tarabaa waxa uu ku barbaaray waa cumare cala shahaamati geesnimo waannajdati iyo in cadowgiisa uu yahay mid iska dhiciyo oo jawaab deg dega siiya waljur'ati iyo dhiiranaan wa qowli lxaq iyo xaqa oo uu ku dhawaaqo oo aanu cidna uga gaban walamaa bucita rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay markii la soo loo waxyooday kaana cumaru cumar waxa uu ahaa min ashaddi almucaaridiina mid kamida kuwa ugu daran ee ka hor yimi lilislaami islaamnimada ilaa an haajara almuslimuuna ilaa muslimiintu ay u qaxeen qaybo ka mid ah iyo saxaabadu ila alxabashati xaggaa iyo ardu lxabasha wa ra'aa waxa uu arkay shiddata tamasukihim sida adag ee ay u haystaan bidiinihim diintooda wa taxamulihim aladaa iyo u dulqaadashada ay u dulqaadanayaan dhibaatada wa mufaaraqati alawtaan iyo in wadamadoodii laga qixiyoo laga barakiciyey macnaa iyadoo intaasiba lagu sameeyey haddana inay weli diintoodii haystaan fa sharaxa allaahu ilaahay baa u ballaadhiyey sadrahu laabtiisa lilislaami islaamnimada fa aslama cumar waa islaamay oo dee ducadii nabiga calayhi salaatu wasalaamna ilaahay waa u aqbalay wa kaana waxa uu ahaaday waa cumare quwatan lilmuslimiina awood muslimiinta usoo korodhay buu noqday markii uu islaamay xataa qaala saxaaba ilaa saxaabadu ay yidhaahdeen maa zilnaa kama anaan zuulin inaanu noqono dad sharaf iyo awoodba leh mundu aslama cumaru laga soo bilaabo maalintii cumar islaamay asila man huwa cumaru bnu lkhaaabi waa kuma cumar bn khaaab yani magiciisa kunyadiisa naanaystiisa mataa wulida goorma ayaa waxa weeya u dhashay kayfa kaana yowma bucitha rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam markii rasuulka loo waxyooday ee soo diray cumar sidee buu ahaa xaaladiisa iyo islaamnimada marka leega halka uu ka taagnaa maa kunyatuhu kunyadiisu maxay ahayd wamaa laqabuhu laqabkiisa iyo naanaystiisa maxay ahayd addarsu araabicu cashar darsiga afar iyo tobnaad fatxu shaam waa furashadii shaam sham waxaynu soo marnay in qayb ahaana ay nimankii faarisiintu maamuli jireen inteeda badanna ay haysteen reer ruum waxaana la furtay qaybo badan oo shaam ka mid ah intii abubakar uu khilaafada hayay markii cumar talada uu la wareegayna arintu waa sii socotay bacda fatxi yarmuuk yarmuuk furashadeedii kadib saara abuu cubayda abuu cubayda waxa uu dhaqaajiyey bijeyshihi ciidankiisii ilaa dimashqa xaggaa iyo magaalada dimashq loo yaqaano wa kaana khaalid bnu lwaliidi khaalid bnu lwaliidna waxa uu ahaa yataqadamu ljeysha mid ciidankaa hor kacayo oo aan ka hadhna dee bal hormoodkiisa iyo hogaankiisa weli waxa weeye ku jira fa xaasara dimashqa ciidankaasi waxa uu go-doomiyey dimashq sabciina leylatan toddobaatan habeen wa samica khaalidun khaalid baa waxa uu maqlay daata leylatin habeen habeennada ka mid a waa intii go-doominta lagu hayay dimashqe dawdaa'a buu maqlay buuq fii dimashqa ka dhacaya ama ka dhex socda magaalada dimashaq dayr bay dee ku xidhnayd oo lama geli karayn fa calima dabeete waxa uu ogaaday khaalid ana aljunda ciidamadii nimankii reer ruum sanacuu inay samaysteen weliimatan casuumad sakiruu fiihaa dabeeta ay ku sakhraameenoo dee khamri iyo balaaya cabbeen wa tarakuu weliba inay ka tegeen mawaaqifahum alxarbiya fadhiisimadii dagaalka ee ay fadhiyeen inay banneeyeenba oo nimanku xaggaa ay isugu tegeenoo casuumaddaa ay wada tegeen ayuu ogaaday fatasallaqa jaa khaalidun khaalid baa dabeeta waxa uu ka soo booday ama ka siibtay oo uu ka soo dhacay suura almadiina magaalada dayrkeedii wa tabicahu waxaana raacay bacdu shujcaani raggii geesiyaashahaa qaar ka mid ah uma dabeetana fataxu lbaaba albaabkii magaaladaba laga gelayay ayay fureen wa kabbaruu way takbiirteen fadakhala aljeyshu alislaamiy ciidankii islaamiga ahaana ama muslimiintiina waa soo galeen magaaladii dimashik mukabiran xaalu yahay mid takbiiranaya fa afaaqa waa ka soo miyirsadeen jundu ruumi nimankii reer ruum ciidamadoodii min sukrihim sakhraankii iyo sikhraamidii ay ku jireen bay ka soo miyirsadeen waa goor dee xeedhiya fandhaalba kala dhaceen oo magaaladii lasoo galay wa talabuu waxaanay codsadeen alsulxa waalamaana heshiis in lala galo ammaanna la siiyo fa saalaxahum waxaa markaa heshiis sulxi eh, musaalaxa iyo heshiis la galay abu cubayda oo markaa aha hogaamiyihii ciidanka muslimiinta wa ammanahum ammaanna waa siiyey wa arsala licumara radia allahu canhu cumar binu khadaab buu warqad u abu ubayda cubayda yubashiruuhu isagoo ugu bishaaraynaya bilfatxi furashada dimishaq uma dabeetana saara bijeyshihi abu ubayda ciidankiisii buu dhaqaajiyey wa macahu khaalid bnu lwaliidi iyadoo khaalidna uu la socdo faftataxuu waxay dabeeta furteen muduna shaami shaam magaalooyinkeedii kala duwanaa ilaa an wasaluu ilaa ay gaadheen antaakiyata meesha loo yaqaano antaakiya oo eriyada turkiga iyo waxa weeye xuduuddiisa waaya halkan waxa uu ku tilmaamaya ama uu kaga warramayaa furashooyinkii dhacay gaar ahaan shaam waxaan hore u soo aragnay ciidamo baaxaddoodu aada u badan tahay oo sodomeeye kun ah in marka horeba shaam iyo eriyadeeda ay ku sugnaayeen oo magaalooyin badanna waxa weeye ay furteen markii markaa khilaafada uu qabtay cumar bnu khadaab waa kii khaalid casilay ee xilka ka qaaday waayo khaalid baa marka hore ahaa hogaamiyaha ciidamada muslimiinta ee eryadaa jooga xilkana waxaa loo dhiibay abu cubayda laakiin khaalid wuu kula shaqeynayay oo umuu arkaynin wax dhibaata ah in xilkii laga qaaday halkiisibuu haddana kaga hayo khibraddiisii iyo aqoontii dagaal ee uu lahaa marnaba kamuu yaraysan inuu talada iyo tusaalaha iyo garabba uu u noqdo waxa weeye abu cubayda ciidankii markii magaalooyin badan ay furteen magaaladii markaa ugu roonayd eriyada ama mid ka mida ah magaalooyinkii ugu waaweyna oo dimashaq ah ayay markaa u dhaqaaqeen sidii ay u furan lahaayeen dimashqna waxaa ka taliyay nimankii reer ruom waa magaalooyinka ay markaa weli gacanta kusii hayeen bal magaalooyinkooda ugu waaweyn ayay ahayd magaalada waxaa ku xidhan dayr aan laga dhici karayn ama aan la mari karayn albaab quranida waa laga galaa ama albaabo kooban baa laga galaa waana xidhan yihiin nimankii gaalada ahaa ee meesha haystayna markay ogaadeen lagu soo wajahan yihi albaabadu bay hoosta ka xidheen muddo ku siman laba bilood iyo dheeraad ama toddobaatan habeen ayay markaa muslimiintu isku weer ka qabteen magaaladii dimashik si ay u goodoomiyaan oo nimankani ama ay isu dhiibaan iyagoo dee gaala ama ay u islaamaanba markii markaa nimankii dee loo taag waayey masaafadii ama waxaan le waqtigiina weli uu dheeriy uu dheeraaday ayaa khaalid bin lwaliid isagu markaa hoggaanka ciidanka ma hayo laakiin waa ka agdhowy waxaa had iyo jeer uu caan ku ahaa habeenkii inaanu seexanin inta badan oo ciidanka iyo ka warhayntiisa iyo dhex socodkiisa ku badnayd waana nin dee og aagga la joogaa inuu yahay aag dagaal dagaalkana wax ka yaqaana khaalid markaa wax uu wadaba wuxuu war buu helay nimankii reer ninkii hogaaminayay baa waxaa u dhashay inan gebigoodiiba wuu casuumay marka wixii ciidan meesha joogayba meel buu isugu geeyey casuumaddaasi markaa khamri iyo dee wax walba way lahayd khamridii markii ay ka dhargeen bay sakhraameen marka dhammaantood ciidankii wax miyir qabo waa laga waayay khaalid markii uu warkaa helay ayaa wuxuu sameeyey taagtika yacni aada u cajiiba horeynu usoo marnayo yacni waxyaabahaanay carabibo oqoon iyo xataa dawladihii kale ka ag agdhawaaye awoodda isbidayay taagtika iyo khibrada aanay oqoon buu samayn jiray wuxuu sameeyey sallaamo ka samaysan xadhko oo dayrka lagaga dhaco oo marka xaggan dee la fuulo ile dayrku u dheer yahay xadhkihii lagu degi lahaa la qabsan lahaa arrintaasuu sameeyey ka baaraan degay marka magaalada madi waxaa leeyahy dimashik waxay leedahay tuulooyin iyo meelo ku dhow marka meesha loo yaqaano alguutatu sharqiya ayay ciidanka muslimiinta weynankiisu deganaa albaabkii halkaa ku beegnaa ah albaabu sharqi albaabkii bari ee magaalada laga soo gelay ayaa markaa wuxuu ka fekeray sidii uu isaga laftiisa u geli lahaa intuu deerka ka dhaco loo furi lahaa marka arrintii buu sameeyey xarkihii baa la daadiyey ila nimanku waa kuwa mashquulsan ee sakhraansan ee warba ma hayaan rag kalena way ku raaceen oo aan badnayn wuxuu kula sii ballamay markay sidaa u dhacaanay u daataan albaabka inay furi doonaan de soo galaan markaa ciidanku tiibuu markaa khaalid sameeyey isagaa naftiisa ku beymeeyey oo galay oo deyrkii ka dhacay siguu u furo albaabka oo dee muslimiinta ay ugu suurto gasho markaa inay galaan waxaad isweydiin kartaa oo talow tii qur-aanka ilaahay ku sheegay walaa tulquu biaydiikum ila tahluka walaa taqtuluu anfusakum in allaha kana bikum raxiima khaalidayn ismuu dirin waxaanuu u badinayay marka leega taag uu samaynayay dee inuu ku badbaadayo laakiin naftiisa halaag toosa buu gelindii oo loogama qiyaas qaadan kara waxyaabaha maanta dadka qaarkood dadkan isqarxiya ay sameeyaan oo khaalidba waa kii isku biimeeyey isku tuuray halkaa dee uu isku tuuray buu isqarxiyey albaabku furayey waa ta labaadee taagtikada uu sameeyey iyo wixii uu ku badbaadi lahaa oo dhan buu dee isagoo asbaabtii buu qaatay manuu biimayn dee naftiisa waayo niman kale waa kuwan mashquulsanba waxaa la ogayay inay wada sakhraansan yihin ba waxa agsay baanu joogin meesha marka laba la ysaga qiyaas qaadan kara maaha dad yogan wax qarqarxiyaana meelahaasay ku meeraystaan ay uga raadsadaan yaroo daliila bal inay uga helaan lakiin halkan daliilba uguma jiro ninka isqarxinayaana dee meel haba yaraatee diinta wax daliiloo looga soo helayo ha yaraado ha badnaado daliil mujmala iyo mid mubayana iyo mid mufasala toona looga soo heli maayo marka meeshaa wax daliilo ugu jiraa ma jiro sidiiba markaa khaalid uu ku furay magaaladii dimashik albaabkeedii bari ayuu furay muslimiintina markaasay galeen ciddii ka hor timaadana ee dagaal kaga hor timaado umuu joojinayna dilay nimankii markaa waxay sameeyeen markay arkeen dee inay tala faraha ka baxday iyagiina miyirku u soo noqday ee xaaladoodu ay caadi ku soo noqotay goor laakiin magaaladii baa lasoo galay oo dimashikba dee lagala wareegay wey ayaa waxay isku dayeen inay abu cubaydo hogaamiyihii ciidanka muslimiinta ah inay kala hadlaan ammaan iyo nabadgeliyo in la siiyo heshiisna lala galo arrintaa abu cubayda waa la qaatay laakiin khaalid weli warka ma hayo oo warkaasi muu soo gaadhin maadaama ciidankuna fara badnaayeen meelo kala duwanna laga dagaalamayo o laga soo galay magaalada mar dambaa loo sheegay in heshiiskaasi uu jiro markaasuu heshiiskii markaa khaalid isna kaga dhameeyey oo uu u hoggaansamay laakiin intii hore wuxuu awoodi karayay cidda ka hortimaada uu laynaya uu joojinay sida awgeed ba wuxu uhi anigu xoog baan ku furtay magaalada dimashaq intii anigu aan qabsaday aniga gacanteyda ku jirtay xoog iyo awood baan kula wareegay heshiisku lama wareegin waayo dee heshiiskuba wuu iga dambeeyey bu sidaasaa marka waxa weeye khaalid waxaan le abu cubayde iyo ciidamadii oo dee khaalidna ka kawiyey ay dimashaq kula wareegeen intaa kagamay hadha furashadu waa sii socotay ilaa meesha antaakiya loo yaqaano oo eriyada maanta turkiga ku taalla ay gaadheen siday marba magaalo u furanayeen ee marba magaalo waxa weya ula wareegayeen khaalidna mar walba wuxuu ahaa ninka garabka iyo gaashaankaba waa abu cubayda ee waxa weeye de wixii khibradee u hayo ee kala talinaya bacda fatxi yarmuuk yarmuuk bacda fatxi yarmuuk yarmuuk furashadeedii kadib saara abu cubayda bijayshi abuu cubayda ciidankiisu wuxuu u dhaqaajiyey ilaa dimashqa xaggaa iyo dimashq wa kaana khaalid ibnu lwaliid khaalid binulwaliidna waxa uu ahaa yataqadamu ljeysha mid ciidanka hormoodkiisii iyo dee horsocodkiisa ka mid iyo hogaankiisa oo xilkii haba laga qaado guude dee haddana taladii iyo tusaalihii kamuu fa xaasara dimashqa ciidankaasi abuu cubayda uu hogaaminayaa dimashq bay godoomiyeen oo isku weer ka qabteen sabciina leylatan toddobaatan habeen wa samica khaalidun khaalid baa waxa uu maqlay daata leylatin habeen habeenada ka mid a dawdaa'a buuq buu ka maqlay fii dimashqa magaalada dimashq dhexdeeda fa calima waxa uu ogaaday dabeetana ana aljunda ciidankii sanacuu inay samaysteen ama loo sameeyey waliimatan casuumad sakiruu fiiha dabeeta ay ku sakhraabeen markay cabeen ay cuneen wa tarakuu iyoynay ka tageen mawaaqifahum alxarbiya goobahoodii iyo fadhiisimadoodii dagaalkana inay ka ruqaansadeen oo ay ka tegeen tasallaqa khaalidun khaalid baa dabeeta wuxuu ka soo booday ama ka soo siibtay suura almadiina magaalada yani waxa weeye dimashik dayrkeedii ku xidhnaa ayuu ka soo dhacay wa tabicahu waxaana raacay oo arrintaasi kula socday bacdu shujcaan raggii geesiyaasha ahaa rag ka mid ah uma dabeetana fataxu lbaaba albaabkii ayay fureen wa kabaruu waanay takbiirteen si muslimiintu u dareemaan albaabkii inuu furan yahay fa dakhala aljeyshu lislaamiyu ciidankii islaamiga ahaa ee abuu cubayd hogaaminayey ayaa markaa galay magaaladii dimishq mukabiran xaaluu yahay mid takbiiranaya fa afaaqa jundu ruumi nimankii reer ruum ciidamadoodiibaa waxay ka soo miyirsadeen min sukrihim sakhraankii ay ku jireen ila waa kuwii sakhraamaya goordee magaaladii lasoo galay wa talabuu waxay codsadeen asulxa heshiis walamaana iyo amaan in la siiyo fa saalaxahum abuu cubayda abuu cubayda ayaa waxa weeye heshiis la galay wa ammanahum ammaanna waa siiyey wa arsala licumara radia allaahu canhu cumar binu khadaab oo khilaafada hayay ayaa abuu cubayda uu fariin iyo warqad soo diray yubashiruhu isagoo ugu bishaaraynaya bilfatxi furashadaa dimashik la furtay uma dabeetana saara bijeyshi ciidankiisii buu dhaqaajiyey abuu cubayda wa macahu khaalid bnu walid iyadoo khaalidna uu la socdo faftataxuu waxay furteen muduna shaami magaalooyinkii shaam ee kale ilaa an wasaluu ilaa ay gaadheen antaakiya magaalada la yidhaahdo as'ila maada xadata fi shaam shaam maxaa ka dhacay bacda fatxi yarmuuk yarmuuk markii la furtay kadib maada samica khaalidu khaalid muxuu ka maqlay ama uu waxawey maqlay min xisaarihi lidimashqa markii uu go'doomiyey dimashq muxuu maqlay wamaada facala muxuuse sameeyey maada facala aruumu nimankii reer ruum maxay sameeyeen bacda dukhuuli jeyshi lmuslimiina kadib markii ciidankii muslimiintu ay soo galeen dimashqa magaalada dimashq la yidhaahdo udkur waxaad sheegtaa khulaasata fatxi dimashqa dimashq furashadeedii khulaaso iyo e, darsi kooban ama wax kooban ka sheeg wallahu aclam wbillahi towfiiq wsala allahuma wslama wbaarak cala nabiyina mxamedi wala alih wasaxbih wslama tasliima kaiira